سعاد الضاحكة وانطلق النغات هند راتكا وتكسر الطاء بلا محالة في مثل قد أقبلت الغزالة باب اشتغال العامل هذا كان باب اشتغال العامل عاملكي مشغولديسي بابكيسي وي عن المعمول معمولكي او كمشغول بضميره معمولك ضميركيسنا او كمشغول عنك waxaan ka gelaynaa waxa la yiraahdo ishtigaal baabu ishtiaali lcaamili haadaa kanu baabu ishtiaali lcaamili caamilkii mashquulidiisa baabkiisii weeye can ilmacmuuli macmuulkii uu ka mashquulo bidamiirihi damiirkiisa ku camalfalaya ishtiqaalka waxa weeyaan sida uu shaarixa maxamedulamiin uu yidhi istilaaxaan waxa weeye an yataqadama smun waa in isim uu hormaro wayata'ahara canhu ficlun ficilna ka gadaal maro mutasarifun ficilkaasoo tasarufaya oo wasfun ama wasfi camal falaya uu ka gadaal maro sida isim faacil oo kale ficilkaas iyo wasfigaasoo mushtaqilun ku mashquulay bicamali nasbi nasbo inay camal falaan fii damiiri lismi isimkii damiirkiisina ku camal falaan isimkii asaabiqa hormaray sidaas markay dhacdaan waxaa la yidhaahdaa ishtiqaaq waa in isim horta hormaro uuna ka gadaal maro ka daba maro ficil ama isim camal falaya ficilkaas oo mutasarif ah ficilkaas waa inuu ku mashquulo inuu ku camal falo damiir u laabanayo isimka hormaray sida miaal zaydan darabtuhu zaydan waa isimkii hormaray darabana waa ficilkii mutasarifka ahay oo gadaal maray darabtuhu haadaasuna waxa weya waa damiirkii uu ku mashquulay caamilka daba maray oo ficilkaa ah. iyadoo isim faacil uu daba marana waxa weya wazaydan ana daaribuhu alana ana meeshaas naa ka maqan wazaydan ana aniga daaribuhu zaydka kii garaacayaan ahay alana hadeer marka zaydan waa isimkii hor maray daaribuna waa wasfigii ka gadaal maray wuxuuna ku mashquulay daaribun oo zaydanta hore kuma camal fali karo waa ka mashquulay wuxuu ku mashquulay hadaas oo daaribhu ku jirta oo uu ku camal falayo aw mushtaqilun bilcamali fii muraabisi daalika damiiri amase waxawayn caamilku kuma mashquulin damiir ee wuxuu ku mashquulay inuu ku camal falo isim ku dheehan damiirka isim ku dheehan xaa loola jeedaa ay fii maa udiifa ilayhi damiirkaas isim u idaafaysan Ah, isimaa hor maray ficilaa ka gadaal maray ficilkii wuxuu ku camal falayaa isim oo u idaafaysan damiir isimka hore u laabanaya miaalkaasi waxa weeyaan zaydan darabtu khulaamahu zaydan waa isimkii hor maray darabana waa caamilkii mutasarifkaayoo gadaal maray waa mashquulo wuxuu ku mashquulay inuu ku camal falo khulaamadaas khulaamana waxay u idaafaysan tahay damiir oo u laabanaya isimkii hor maray ayadoo wasfigana waa la midoo waxaad leedahay ow zaydan ana daaribun gulaamahu hadan ow amas waxaad leedahay zaydan zayd waysimkii hor maray ana daaribun daaribunna waa wasfikii gadaal maray wuxuu ku mashqulay daaribantaasu gulaamahu gulaama isimkaasuu ku camal faray oo nasbiyey gulaamana waxay u idaafaysan tahay damiir oo isimkii hor maray u laabanaya wa arkaanuhu arkaanta oo ishtiaalka arkaan aarhu leeye ishtiaalku arkaan oo afarhu leeye wa arkaanuhu arbacatun ashaaqil midkii wax mashquuliyey wa huwa damiiru waa damiirka wlmashquulu kii la mashquuliyey wa huwa alficilu waa ficilka waa la mashquuliyo damiirkaasa mashquuliyo isimka hormaray ma nasbi karo maxaa damiirkaanaa mashquuliyey oo uu ku camal falaya awilwasu ama waa wasiga wax la mashquuliyey wlmashquulu bihi kii lagu mashquulay waa camalka camalfalka weeye wlmashquulu canhu kii loo tala iyo taag waayo laga mashquulay wa huwa ismu saabiq waa isimka hormaray afartaas rugni yuu leeyahy afartaas rugni uu leeyahay shaaqil mashquul mashquulu bihi iyo mashquulu canhu afartaas uu leeyahay marka markaad tidhahdo zaydan darabtuhu waxa weya afartii rugni ka keen marka lagu yihahdo waxaa leedahay zaydan waa mashquulu canhu waa kii laga mashquulay loo soo tabar waayey ficilka ka dambeeya ka mashquulay oo mafcuulnimo u qaada waayey darabtuna waa mashquulun kii la mashquuliyey waxa weya darabtuhu isimkaasuna waa kii mashquuliyey ficilkan camal camalfalka damiirkaas la nasbiyena waa mashquulu bihigii lagu mashquulay marka arkaantaas afartaa uu leeyahay wahaakadaa walxukmu xukunku hakadaa sidaas horoo lasoo sheegay oo kale weeye oo haakada halkaa lagu shabahaa waxa weeyaan isimkii hore laba isima horay oo waxaa loo soo sheegay wa in taqul ayna alamiiru jaalisun wa fii finaa'i daari bishrun maa'isun fajaalisun wa maa'isun qad rufica waqad ujiisa rafcu wanasu marka waxa weeyaan jaalis iyo maa'is siday rafcana ugu bannaaneed nasbana ugu bannaaneed sidii oo kale ay isimkan mutaqadimkaan ugu bannaantah saasaa la isugu waxa weeye jaalis iyo maais siday rafcaduna ugu banaaneed nasbana ugu banaaneed sidii oo kale isimkan mutaqadimkaa oo mashquulu canhuga sidiiyay labadii ugu bannaanta isku dhan maaha kuwaas meeshay nasbadu uga banaaneed hadii la nasbiyo xaalay ahayd haddii la rafciyana khabarnimay ahayd tanna haddii la nasbiyo mafcuulnima lagu nasbinaa hadii la godana mubtadini baa lagu goda marka nasbaha iyo rafcu isku dhinac ka imaamayaan Ah, rafcigii ku banaanaa waxa wey jaalis iyo maais iyo nasbigii ku banaanaa iyo isimka rafcaha ku banaan iyo nasbaha ku banaano shaqo iskuma laha shaqo iskuma laha oo waxa wey laba dhinacoo kala duwan laakiin keliya halkay iska shabahaan jaalis iyo maaisna rafciyo nasbaa ku banaaneen waxa weya isimkan mutaqadimka ee mashquul canugana rafciyo nasbaa ku banaan intaas kaliyaha ka dhaxayda wlxukmu xukunku hakadaa sidaasoo kale weeye oo siday jaalis iyo maais rafca ugu banaaneed iyo nasbo ay isimkan mutaqadimka ugu bannaanta in qulta haddaad tidhaahdo zaydun zayd lumtuhu waan eedeeyey wa khaalidun khaalidna darabtuhu waan garaacay wa dimtuhu waa dulmiyey farafcu gog jaa'isun waa mid bannaan fiihi fi lismi lmutaqadim isimka horeeyuu ku bannaan yahay wa nasmu nasbihina kadalika waa sidoo kale waa bannaan yahay kilaahumaa rafcaha iyo nasbada mid kastoo ka mida dallad waxaa tusay calayhi kilaaga alkutubu ayilkutubu kutubtaa tusay carabiga in qulta haddaad tidhaahdo zaydun wamtuhu fiiri hadde zaydun waa isimkii mutaqadimka ee hormaray oo mashquul canugayo laga mashquulay lumtuna waxa weeyaan waa mashquulkii la mashquuliyey waa ficilkii daba maro mutasarifka ahaa haadaasuna waa shaaqilkii wax camalfalka oo luntu ay damiirka nasbidana waa mashquulu bihigii lagu mashquulay mar haddii ka arkaantii la helay zayd waxaa kuugu bannaan inaad rafcido oo tidhahda zaydun oo mubtadaah luntuhu jumladaasna khabaraad ka dhigto waxaa kaloo kuu bannaan zaydan inaad tidhaahdo oo mafcuulu bihi lificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu caatabtu zaydan lumtuhu waa ficil waajiba ah oo xadsan inaad ku nasbido taasna ku banaan labadooda ku banaan wa khaalidun khaalid darabtuhu waan garaacay waa la khaalidun waa isimkii mutaqadimkaa hormaray oo mashquul canowga ahaa darabana waa ficilkii gadaal maray oo mashquulka ahaa oo la mashquuliyey haadaasuna waa shaaqilkii mashquuliyey camalfalkaanuna waa mashquul bihigii marka waxaa kuu banaan inaad tidhaahdo wakhaalidan darabtuhu oo khaalidan aad tidhahdo mafcuulun lificlin maxduufin wujuuban maxaa wujuubka dhigaya qaacidadaa waxay tahay waxa weyaan isimkaan ficilkan jooga oo darabtu ah ama lumtu ah ficilkan waxaa la yidhahdaa ciwad midka la xadfayna waxaa la yidhahdaa mucawadu canhu kii laga soo bedel qaatay waxa weeyaan walcarabu لا tajmacu bayna alciwadi walmucawadi canhu carabuna iskuma keento ciwad iyo mucawadu canhu oo foolxuma ka soo baxayda haddaad iskugu keento hal meera oo aad tidhaahdo haddaad tidhaahdo caatabtu zaydan lumtuhu caatabtu zaydan zayd waa eedeeyey lumtuhu waa eedeeyey haddaad tidhaahdo waxa weeyaan ahantu khaalidan khaalid waa ihaanaysay darabtu waa garaacay haddaad tirado dalamtu khaalidan khaalidan dulmiyey dimtuhu waa dulmiyey fildaro iyo foolxuma ka soo baxaysa marka isku meel la iskuguma keeno ah, sheikheena sheekh isxaaq macalin xasan ayaa aad u suureeyo wuxuu rabaa misaalka in la jamciyo foolxumada ku jirta uu aad noogu suurayna markaasuu wuxuu yidhi tusaale waxay ka dhigan tahay yuu yidhi wadaada habeenka arbacada maalinta habeenka sheekh cabdulqaadiru aqri jiray adkaarta marka cambuulo iyo xoogaa ayaa la siiyaa adkaartu habeenkaas reerka u akriya reeru ku qoran yahy idin waagii la akri jiray somalilan gaarini waxa weyan habeen kasta oo arbaca waa la akri jiray marka reeruu ku qoran yahay ninka reerkaas haystaa nin nool waayo habeenkaas cambuulo iyo silmacsan u ka dhergay adkaar fiicanna waa akrina marka wuxuu yidhi reerkaasuu raatib leeyahay marka habeenkii asagoo raatibkii leh oo caawo kalaa a ah, maanta waxaa la yidhi welimo weyna xagga ka jirta oo arina la qalaayo lacagna la bixin xoogaa qur-aan la akriyo marka isku mid maaha caawana waa cambuulatan hadduu gooyona waa ka goy wadaad kale aad raataan isaga mar dambe akrima oo hadde waa arrin raatibaho hadday go-do waa qata mid kalu usoo yeeray oo yidhi niyahu caawo adkaartii iyo akri waa soo diray wuxuu yidhi adkaartii akri ninkaasu marka waa yimid wuxuu yidhi anuu isoo diray ardaygii ninkii daalibkaayo hebel ahaa anuu isoo diray ana akraayo caawo wardigii haas maa farisguusha loo dhigay bunkiya loo keenay waa jebiyey isagii albargi weynaayo albargi weynaayo waa ba haba meesha haddee arbacadaasuun awalba ku noolaa nin daalcilmi meesha nolol adagaa jirtay markaasuu alla bunkaagi ka ja wiilkii horaa soo gargaraacay ardaygii hore waay maxaad aheed hebel hebelaan ahayoo sheekh hebela isoo dirayo wadkaarta caawan waa baaqday akhriyo haye soo fariiso soo fadhiyo asagii soo gargaaray kii hore maxaad aheed waa sheekh hebel ma soo dirin oo shebel haa waa soo diray marka fildara kasoo baxayso maaha wuxuu yidhi fiiri wuxuu yidhi arkaantii afartahayd marka meesha waa in laga helo arkaantii afartii waa in meesha laga helo wey alla berigi weynaayo welimada ahayd taasu waa maxay waa shaaqi ninkan yaa mashquuliyey ninkan alla barigaas welimadaasaa mashquuliday soo maha shaaqilkii wey shaaqilkii wey ninkii aado awal adkaartan akri jiro wardi raatibka akri jirana waa mashquul waa la mashquuliyey waa la mashquuliyey sooma jeedin reerkan hore awal raatibka loo akri jireen waa mashquul canhu waa kii laga mashquulay camalka saas u dhacayna waa mashquul bihi waa shaqadii lagu mashquulay marka ninkan uu soo diray waa ciwad soo maaha asna waa mucawadu canhu labadooda inay gurigiis ku yimaadaan soo fildara maaha saasoo kale wey halkaasuu naga tusi jiray sheeu waayah wa khaalidun khaalid darabtuhu waan garaacay wa dimtuhu waa dulmiyey waa dimtu iyadana waa la mid khaalida ninkii khaalid ahaa dimtu min adaym a laga keena waa ulmiga waa dulmiga wuxuu ku yidhi mar hadday sidaas oo kale dhacdo marka faradcu god fiihi fi lismi lmutaqadimi la godo zaydun taas iyo khaalidkaas in la godo jaa-izun mid bannaan weeye farafcuda marka labaa kugu bannaan inaad xaalaydo oo tidhahda farafcu good fiihi fi lismi lmutaqadimi xaala u ahaaday calaa madhabi siba weyhi mubtadayn wax laga xaalaysiba weyhiya qabee jaaisu waa mid banaan wa nabu nabihina jaaisu waa mid banaan labadaba waa banaanya nabaha maxaa lagu nabinaa waa mafcuulu lficli maxduuf labada waa banaanya wuxuu yidhi kilaahumaa rafcaha iyo nabaha mid kastoo kamida ah, dallad waxaa tusay caleyh korkiisa alkutbu alkutubu ay aheed oo jamcu kitaabin ah taadaan waxa loo reebo kutbi loo yidhina waa daruuratu shicr <laughs> waa daruuratu shicr alfaacilu faacilkii haada maxaluhu kanuna waa maxalkii looga hadlayay faacil baabu faacili faacilkii baabkiisii haada maxaluhu kan waa maxalkii looga hadlaayey faacil luqatan waxaa la ihahdaa man awjada alficla ciddii ficilka ahay sidoo wax jira ka dhigtay ciddii wax samaydaa la yidhahdaa faacil wasilaaxan bal fiiri marka isilaax aad u dheer oo feecan oo macno badan xambaarsan u keenay wasilaaxan huwa alsmu faacil waa ism oo xaraf iyo ficil ma noqdaan faacil isimka ah sariixu sariixa ah sariix waxaa la yidhaahdaa maa laa yaxtaaju fii jaclihi faacilan ilaa tawiili waa wixii faacil laga dhigo aan u baahnayn tawiil ah, isagaa kuu sheegaye saasaa la yidhaahdaa marka ism sariixa weeye faacilku awilmuawalu amase mid lagu awiday waa ism lagu awilayo sariix waa lagu awila awalam yakfi miyuusan ku kaafin oo ku filnaan anna anzalnaa calayka alkitaaba yutla calayh anna anzalnaa ey inzaaluna marka ana anzalnaa ism sariixa maaha lakin waa lagu awila marka waa ism sariixa ama mid lagu awilayo isimkaasoo almusnadu loo soo tiriyey ilayhi isimka xaggiisa ilaa faacilka musnad ilayhi ah ficlun taamu ficil taam maxaa dhacay ficil taam haddii ficil naaqisa asaga lama yidhaha faacil ah, ismu kaana iyo akhawaadkeediyaa la yidhahdaa calaa siiqati اlasliya siiqadii asalkaana ku socda maxaa baxay kii majhuulka ahaa muayir siiqahaa ow amase ismun muawalun bih a loo soo tiri oo waxa faacil ka qaataa ficilna waa noqdaa ism oo macnal ficilna waa noqdaa ism faacilkii oo kale iyo sifa mushabahadii oo kale muqadamun lana hormariyey bilasaalati waxaa la rabaa faacilka ficilka rafcinaya ficilkaas ama isimka faacil qaadana inay faacilka ka horeeyaan waa inay ka horeeyaan oo la ihahda qaama zaydu ah, muqadamu ficilkaas waa in la hormariyo laakiin haddii la gadaal mariyo oo la yidhahdo zaydun qaama zayduntu mubtaday noqe ah, ma noqon karo faacil oo faacilku ficilka kama soo hormaro waaqicun minhu fiiri marka lagu leeyahay faacil ficilkuu sameeyey maaha inuu isagu sameeyey keliya mar walba marna waa arin uu faacilku sameeyey marna waa sifo ku dhacday labadoo faacilay noqotaa waaqicun minhu ficilku wuxuu ka dhacay isimka xaggiisa miaal daraba zaydun zayd asagaa garaacay garaacidda hadda asagay ka dhacday sooma isagaa sameeyey aw qaa'imun bihi ama ficilku waa ku qumay isimka ma uusan samayn ee waa sifo ku dhacdo ku qumay naxwu maata zaydu zaydaa dhintay fiiri hadda zayd masagaa maydka sameeyey dhimashada miyuu sameeyey ma uusan samayn waa sifo ku quntay marka faacilka ficilka labadaasu mid noqon karaa inuu noqdo arin uu sameeyey faacilku iyo inay noqoto sifo ku dhacdo ku quntay labadaas ayay noqotaa wa kulu maa jaaa min alasmaa'i caqiiba ficlin saalimi lbinaa'i farfachu id tucribu fa faacilu wa kulu maa isim dhammaantiisa jaaa yimid min alasmaai asmaada xaala uu ka mid yahay caqiiba ficlin ficil gadaalkiisna yimid ficilkoo saalimilbinaai dhismihiisu nabadgalay farfac god hu isimkaas god id waqtina god tucribu aad ixraabaydo fahwa isimkaasu alfaacilu waa faacil wadaalika miaalkiina naxwu jaralmaau biyihii yaa qulquleenoo dareereen biyihii waa socdeen wajaaral caamilu kii shaqaynaayana jawr iyo dulmiyuu sameeyey wa kullu maa isim dhammaantiis jaaa yimid huwa isimku min alasmaai xaale uu ka mid yahayna yimid caqiiba ficlin ficil gadaalkiisna yimid ficilkaasoo saalimilbinaa'i dhismihiisu nabad galay farfac god hu isimkaas god id waqti god tucribu aad icraabaydo anta adiga fahuwa isimkaasu alfaacilu faacil weeye wadaalika mihaalkana naxwu jaralmaau biyihii aad dareersadeen oo socdeen weeye wa jaaralcaamilu caamilkii ayaa jawr sameeyey weeye halkan wuxuu ka gelayaa faacil inuu kuu sheego wuxuu ku yidhi wa kullu maa isim dhammaantiis jaaa yimid min alasmaa xaalu ka mid yahy eh. wax alla wixii asmaaa ee yimaada ama muxrada ha ahaato asmaadaasu ama mabniya ha ahaato caqiiba iyo caqiba waa isku macno laba luqay leedahay caqibana waa la dhihi karaa caqiibana waa la dhihi karaa laba luqo weeye marka waana gadaal weeye caqiiba ficli ficil gadaashiisa halkaas marka maxaa soo caddaatay aacil ficil waa inuu ka dambeeya aacilku waa inuu ficilka ka dambeeya kama soo hormari karo haddii la hormariyo qaama zaydu zaydaa istaagay asaxa ah, haddii la hormariyo la yidhaha zaydun qaama zaydutmufrada isku bedele ma noqon karto aacil aacil ficil kama hormaro caqiiba ficli laakiin caqiiba ficli marka lagu leeyahy waa inuu ka dambeeyaan loola jeedaa ee shardi maahan inay isku xigaan in wax u dhexeeyaana ma la arkaa xadara alqaadiya imraatun hadda imraatu taasa faacila inuu un ka dambeeyo ficilkaa laga rabaa ee caqiibadu macnaheeda maaha waa inuu ku xigo oo ka dambeeyo ama ha ku xigo ama ha loo dhexeeyo caqiiba ficlin ficilka daalkiisna yimaada ficilkaasoo saalimilbinaain ismiisu nabad galay saalimilbinaain muxuu uga ixtiraajaa ficilka muqayaru siiqaha ahaa ah, ficilka hadduu muqayaru siiqan yahay waxa ka dambe faacil noqon ma ee faacilu noqona farfac good hu isimkaas id waqti good tucribu aad icraabaydo macnaha icraabku wuxuu ka muuqanaa markaad icraabaydu mucrab yahay ilaa isimku wuxuu noqon karaa mabni ah, farfac god lafdan ow taqdiiran ow maxalan god marka lagu leeyahay saddexdaasaa soo gelayda farfac god lafdan lafdi ahaanba u god oo waxa weeyaan sida uu yidhi jara almaau bihi abaarsadaan almaa waa kaas godan wa jaara alcaamilu kii shaqaynaya joog sameeyey lafdan ba u god ow taqdiiran ama taqdiir ahaan u god jaa alfataa waxaa yimid wiilka dhallinyarada ahaa jaa qaadi qaadigiyaa yimid jaaa ulaami adoonkaygiyaa yimid oo laguba qadaro aw maalan ama maxal ahaan ugod jaa ladii daraba zayda i maxal ahaan ugod oo mabni noqon kara marka faacilka god marka lagu leeyahay saddexdaasa isla soo gelayda lafdan ow taqdiiran ow maxalan saddexdaas hadduu yahay ism waxa daahira saxiixulaakira lafdan aad ugoday jaralmaau haddii uu yahay ism oo waxa weeyaan oo daahira oo muctal aakhirana waad ku qadaraysaa haddii uu yahay ism mabniyana maxalahaanaad u godayda marka markaas wuxuu ku yidhi id waqtigood tucribu aad exraabayda macnaha exraabku wuxuu ka muuqanayaa markaad exraabaydo oo u kelmaddu ay mucrab tahay markaas way marka exraabka ama la qadara ama la goday ama hadduu mabni yahay fii maxali rafcin aa la iska leeyay hadduu mabni yahay ee marka uu mucrab yaho kelmadda la exraabayo waa markaas marka rafci imaan karta ama hadduu mabni yahay fii maxali rafcin alale waa cilayna sababta loo godayo farfacdaasu cilayna wuxuu ku yidhi fahwa isimkaas ficilka ka dambeeya alfaacilu ee waa faacil ah. waa faacil wa kullu faacilin marfuuc faaciloo dhanna waa la rafciya marka tan waa iska jumla tacliiliya ah, walidaa saa tara laa maxala min arab aan leena maxaa ila mucallila wey waxa ka horrayday cilaynayda marka waxaad leedahay fahuwa alfaacil ee waa faacil aad leedaha de faacilna wa kullu faacilin marfuuc naxw miaal jara almaau biihiya dareersadeen wa jaara alcaamilu caamilkiiya jawr sameeye jaara alcaamilu nusqooyinka gabana waxaa ku jira jaara alcaadilu midkii eedaynayey saaxiibkiisa jawru sameeyey oo saaxiibkiisa wuxuu ku eedeeyey eed uusan xaq u lahayn marka labaduba waa saxiix labaduba waa saxiix marka fiiri labada miaal kuu keenay jaralmaau jaraada ficilku waa muctal aaqil wa jaara alcaamilu ficilku waa saxiixaaqil marka ficilku ama صaxiix ha ahaado ama muctalaada faqi ma kala le ina labadooda isku midto kutusaa tan labaad fiiri jaralmaau biihi yaa dareersadeen faacilkan ficilka biyuhu macrina iyagu sameeyeen mase waa sifa un ku dhacday fiyuhu iyagu mogta wax ma sameeyaan ee waa i waa sifa ku quntay wajaal caamiluna caamilku isagaa sameeyey joogkan marka faacilku inuu noqon karo maa waqaca canhu ow maa qaama bih oo kutusa Ah, aacilku ficilka inuu noqon karo mid uu isaga ka dhacay oo isagu sameeyey iyo inuu noqdo sifa ku quntay labadaba waa noqon karaa labadaba waa noqon karaa wawaxid اficla maca aljamaaca ka qowlihim saara rijaalu saaca waintasha fazid calayhi taa'a naxw ishtakad curatuna shiطaa'a wawaxid kaliya alficla ficilka maca aljamaacati jamaacada la jirkeeda wadaalika mihaalkee ka qowlihim waa carabta hadalka yidhaahdeen oo kale saara rijaalu ragyaa socdeen assaaca hadday dhaqaaqeen wain tashaa haddaad doontana fazid ku siyaadi alayhi calata fazid ku siyaadi calayhi cala alficli ficilka ataa'a ta ku siyaadi wadaalika mihaalkii naxwo ishtakad way xanuunsadeen curaatuna kuwii nin qaaqaawnaaye dharka aan haysan ashitaa'a fi shitaa'i diraacdiyay aad u xanuunsadeen wa waaxid kaliyeel alficla ficilka kaliyeel maca aljamaacati jamaacada la jirhkeeda kaliyeel wadaalika mihaalkii ka qowlihim carabtu hadalka yidhaahdeen oo kale weeye saara rijaalu raggiyaa socdeen assaaca hadday dhaqaaqeen saacaddan waintashaa haddaad doonto fasid ku siyaadi calayhi cala alficli ficilka ataa ataa ku siyaadi naxwu ishtakad way xanuunsadeen curaatuna kuwii nin qaaqawnaya dhar kale ah ashitaaa fi shitaa diraacdii ayay xanuunsadeen halkan wuxuu uga hadlayaa ficilka faacilkiisu ama musana ha ahaado ama jamc ha ahaado waa la ifraadinaaho calaamatu taniya lagu darima hadduu faacilku musana yahay hadduu jamc faacilku yahayna calaamatu jamc ficilka lagu darima luqada fusxada haddii faacilku mutane yahay calaamatu taniye lagu dari ma ficilka qaala rajulaani min aladiina yakhaafuuna alaleey qaala iiri qaalaa la dhihi ma faacilkiina waa mutane hadda qaala rajulaani alasareey haddii uu waxa weeyaan sidaasoo kaleeto uu jamc yahayna calaamatu jamc lagu dari maa wa qaala aalimuuna iiri wa qaala waxay yidhaahdeen aaalimuuna wa jamcu kusalim soo maahan qaala a ilah yidhi ma dhihin qaaluu hadday jamcu niswe yihiin waa la mid qaala niswat fi madiinati imraa qaala niswat fi lmadiinati imra'at اlcaziizi turaawidu fataaha marka fiiri wa qaala waxay yidhaahdeen niswatu niswa hadda waa jamc soo ma ahan qaala aana ilaahay yidhi marka waxa weya faacilku ama ha ahaado musanne ama ha ahaado jamcu mukarusaalem ama ha ahaado jamcu taksiir ama ha ahaado jamcu niswa waxa weya calaamatu tasniya iyo calaamujamc ficilka lagu darima luqada fusxada waa luqadaas lu kala jirta luqaةu akaluniya اbaraakis oo haddii waxa weeyaan faacilku musane yahay calaamu tasniiay ku darayaan ficilka qaala rajulaani ay leeyihin hadduu jamc yahayna calaamat jamci ficilka ku darayaan qaaluu arijaalu ay leeyihin marka luqaةu akaluniya barakis waa culus tahay taas waxa weeyaan waa luqadaas fusxa maan waa daciif wa waxiid kaliyeel alficla ficilka macal jamaaca jamaacada la jirkeeda ficilka kaliyeel macnaha calaamatu tasniya iyo calaamatu jamc ha ku darin wey ha ku darin macal jamaaca iyadoo faacilkii jamaaca yahay faacilkiioo jamaca ha ku darin wadaalika mihaalkii ka qowlihim waa carabta hadalka yidhahdeen oo kale saara rijaalu raggiyaa socdeen fiiri saara hadda ficilka calaamatu jamc laguma darin faacilkiina waa jamc arrijaalu soo ma jeedid assaaca saacaddaanay socdeen hadday dhaqaaqeen safarkii wain tashaa haddaad doonto fazid siyaadi calayhi ficilka korkiisa ataata ku siyaadi calaamutaniis weeye taana haddii waxa weeyaan faacilku jamaci yahay khiyaaraad leedaha haddaad rabto calaamutaniis ku dar daratan iska daa wain tashaa haddaad doonto fazid siyaadi calayhi calaa ficli ficilka korkiisa ataata ku siyaadi wadaalika mihaalka naxwo ishtakad way xanuunsadeen oo waa ay sheegteen curaatuna waa jamcu caarin qofkii qawnaa curaatuna kuwii ninkaa qawnaa ashitaaa diracdiiyay sheegteen waxa weeyaan jasiiradda carbeed waxa weeyaan waktiga oo shitaaga shitaagu waa waktigan hadda soo dhaafnay gugu intuusan tegin ayaa la idhahdaa shitaag waa waktiga ugu qabow badan jasiiradda carbeed oo hadde qabowgu dadka ay rafaadayaan weeyaan annagana waa waktiga noogu kulub soo uma jeedin waktigan haddeer bilaabana haddeer waxaan ku jirnaa rabiici waa gugi rabiicu markuu dhamaado sayfkiiya la gelaa sayfku waa waktiga annaga noogu qabow oo xagaayaha iyo dabayshu ay socoto ayagana waa waktiga lagaba baxo magaalooyinka laga qabo kuleyl daraaddeed oo dadka gabalsanka dhiig ka daato naf inay ka dhacdo ku sirto ah, waa waktigaas ugu kulul ee soo mara ah, maxaa yeelay waktigaas ayaga qoraxdu korkooday ku aadanta ah, annaga laakiin korkeyna kuma aadana markaas xaggay mare qoraxdu markaas hoos annaga aggu markay lix saac tahay xagga u baxa marka xagaa la joogo dhankan waa maaa qoraxdii agga xigta xaggay jirta ayaga marka way dulu mare marka markaasay waxay gaarayaan heer waxa way naftu dadka ay ka dhaci karto heerkaasay gaarayaan annaga laakiin waa bilcagsi waktiga waxa weeyaan hadha waa soo wareege qoraxda waa soo wareegeen waktiga shitaaga la gaaro diraacda ah oo gugi aan sugayna annagu ayna dul mare qoraxda marka oy korkeenna ku aadanta markaasa annagana kulayl ay noqona inkastoo ayago heerkoodao kale annaga marna ma gaaraan dhulkayga meelo yaryaro marka boosaaso iyo berbere laga reebo mhm. boosadii berbere ayagay ku xiliyiin ayagay ku xil yihiin waktigaan maaha markaasay waa w qraylinta noqon ila qradi dul marayda markaas ah, mar walba meesha un qradu ku aadantahay w meesha qraylku ka imaana marka waxa weya waktigaas qabow ay ayaga la rafaadaan shitaaga watiga annagana qraylkan la rafaadsanna ishtakad way xanuunsadeen curaatuna kuweeni qaqowna ashitaa buruudata shitaa diraacda qabowgeedii ayay la xanuunsadeen oo mafcuul laga dhigo iyo in la yidhaha ashitaa fi shitaa'i diraacdii dhexdeeday xanuunsaneen oo darfu zamaan laga dhigo marka maxalshaadku waa maxay ishtakaa waa ficil muctalulaakir ah waxa weya faacilkiyaa jamc noqdo jamcu caarin jamcu tafsiiru noqdo curaad maadaama uu jamc noqday fa'a lagu daray ficilkii maxaa loogu daray bimacna aljamaaca jamaacatuna dil so muanaf maahan bimacnaa jamaaca laga dhiga taadaas markaa goormaa lagu dara aqwaal badana ku jirta laakiin sida maxamed alamin hadda uu maray wuxuu yidhi jamca jamcu taksiir markuu yahay haddaad rabtana taada ku dar haddaad rabtana ka da amaa jamcu mudakar saalim hadduu yahay ama uu yahay jamcu muana saalim khilaafkaa ku jira qowlka sawaabka wuxuu yahay ka mufridayhima inay la mid yihiin labada mufrad oo hadduu jamcu saalim yahayna mufradkiisiisaan loogu daraynaan loogu darayn hadduu jamcu saalim yahayna sida mufradkiisa loogu daraa loogu daraa aduu qowlkaasuna waa aqwaasha maslada ku jirta qowl ka mida ah. wa talxaqu taau cala taxqiiqi bikulli maa taniiuhu xaqiiqi wa talxaqu taau taadii waxay haleelaysaa ficilkii cala taxqiiqi qowlka la sugayay ku haleelaysaa wa talxaqu way haleelaysaa ataau tadii ficilkiiay haleelaysaa maxay ku haleelaysaa cala taxqiiqi qowlka la sugay ee nuxaadu ay sugeen qowlkaasay ku haleelaysaa bikulli maa ficil dhammaantiisayn haleelaysaa ta'niisuhu ay ta'niisu faacilihi faacilkiisa la dhadigayntiisu xaqiiqii ay xaqiiqiyun mid xaqiiqa loo nisbeeyey uu yahay ficil kasta oo faacilkiisu uu noqdo mid xaqiiqa loo nisbeeyey mid xaqiiqa loo nisbeeyey mid xaqiiqa loo nisbe u noqdo ayaad ku darayda tan macnaheedu waxay tahay wuxuu ka hadlaa tadu maray waajib noqoto faacilku hadduu muanaf noqdo afar shardi haddii laga helo waa waajib ficilka in lagu daro calaamu taniif faacilkii markuu muanaf noqdo afar shardi haddii laga helo shardiga koobaad waa inuu xaqiiqiyu taniif yahay xaqiiqiyu taniif waa inuu yahay sida oo maxaa loola jeeda xaqiiqiyu taniif maa lahu farjun walow duburan ka dayri aa loola jeedaa wax un dubur waxa weeyaan farjile aa loola jeeda waa inuu noqdo hadduu noqdo wax oo waxa weyan amase muqaabil wax u ah waxa weyan mudakr wax muqaabil u ah mudakr ayaa loola jeedaa hadduu marka xaqiiqiyu taniis waa inuu noqdo maxaa baxay hadduu majaasiyu taniis noqdo waajib maa saada darabtana waa ku dare darabtana waa ka dayne misaal waxaad leedahay dalacat shamsu tadaa ku dare haddaa rabtana ka daynaya dalaca shamsu markaa rabtana ku dar ilaa mogtahay xaqiiqiyu taniis maahane waa ko shardiga koobaad shardiga labaad waa inuu mufrad yahay ilaa jamca waa la isku haystaa jamci waanay ka soo gudubnay mufrad waa inuu yahy ee shardiga saddexaad waa inaan ficilka iyo faacilka la kala faslin haddii la kala fasliyo darabtanaa ku dara darabtanaa ka dayna xadara alqaadiya imra'atun xadarat ilqaadiya imra'atun mid darabtaa dhihi kartaa shardiga afraadna waa inaan ficilku nicmo iyo biso ahayn ficilku nicmo iyo biise hadduu yahay darabtaa ku dareen nicmatilmar'atu hindun nicmalmar'atu hindun maxaa jinsiga loo jeedaa waxaa loo jeedaa waa jinsi ma ahan mufrado gaara afartaa shardi shardiga koobaad waa inuu xaqiiqiyu taniis yahay shardiga koobaad waa inu xaqiiqiyutaniis maxaa baxay majaasiyu taniis hadduu noqdo tadaa rabtana waa ku dare darabtana waa ka dayne shardiga labaadna waa inuu mufrad yahay jamac haddaa rabtana waa ku dare haddaa rabtana waa ka dayne khilaaf baana ku jira shardiga saddexaadna waa inaan la kala faslin ficilka iyo faacilka waa inaan la kala faslin haddii la kala fasliyo daad rabtana tadaba ku dara tartana ka daynayn sidaa xadaraalqaadiya imra'atun xadara aad iska dhigi kartaa xadaratan waa ku dari kartaa xadaratilqaadiya imra'atun labada midaad rabto ayaad dhihi kartaa shardiga afraadna waa inaan ficilku nicmo iyo biise ahayn ee afcaasha kale u yahy ee hadduu nicmo iyo biise noqdo haddaad rabto waa ku daretaada waxaad leedahay nicmatilmar'atu daratana waa ka dayna nicmal mar'atu ayaad leedahay wadalika miaalkii ka qowlihim waa carabta hadalka yidhaahdeen oo kaleeto jaaat waa timi sucaadu gabadhii sucaado aheed daaxikatan xaalo ay tahay midii qosleydahay timi hadda fiiri jaaadtaadaas lagu dara waa waajib maxaa yeelay sucaadu waa waa xaqiiqu ta'niis waana mufrad waana la itisaasho lagama faslin ficilkeed ficilkiina nicmo yadiisa maaha afar shardi waa la hela wandalaqad way tagtay naaqatu hindin hinde hasheedii raatikatan xaalo ay tahay midii sandhuublaynayda hashu markay waxa weeyaan inta sulka kor u taagto ay labada waxa weya lugaha labada lugooda dambe labada sinood ay dhaqdhaqaajinay waa ordeen markaa saasay u sandhuubleynaa laleeyahy hashi waa sandhuublaydaa laleeyahay nogata hashi way ordeen marka qaarka hore bis ayay ka dhaqaaqeen marka labada sinood ay dhaqdhaqaajinay bis wandalaqad way tagtay naaqatu hindin hindahasheedii raatikatan xaalay tahay midii sanbuublaynayda marka maxalshaadku waa maxay naaqatu hindin naaqa waxa waya xaqiiqiyu taniifku waa tahay mufradna waa tahay ficilkiina waa la itisaashay ficilkiina nicmaya bisa maahan khalaas weeye waa wa tubsaru waa la hoos dhigaa ataw tada tadaas marka asal waxaa ah in la reebo oo la yidhahdo qaamat hindun saasa asal ah marka laakiin haddii xaraf reebanu ka daba maro iltiqaau saakirayn uu yimaado waa lahoos dhigaa waa lahoos dhigaa wa tubsaru waa lahoos dhigaa ataw tada bilaa maxaala shakila-aana hoos dhigaa fii mili qad aqbalat way soo qaabishaa lagu hoos dhiga oo kale alghazaalatu gabadhii deerada u ekeed ee quruxda badneed fii mili qad abarat iiri aqbalat ay ahayd aqbarat اlghazala waa hoos dhigaa iltiqaa saakina maxaa aqbalat marka la ydhaha waa reeban tahay alghazala hamsadu waa hamsat lwasliyo tasqudu cinda alwasli hadalka hadii laysku qabto waa dhece laamkiioo reeban iyo tadiyo reebana isku soo aada laba xarafoo reebanoo carabigana laguma dhawaaqi karo marka kan horaa la hoos dhiga mar hadday laba saxiixa yihiin mar hadday laba saxiixa yihiin kan hore a hoos dhiga bacd اlishtiqaali وhkda alww lلsناaf ha xarفu تنbيه kda alkaafu xarفu تشhبيihi وjri da sم iشhaaرة مبنiي عalى السkون في محaل jri الjاar والmجrوur متacaliq بkhabr maxduufi وujuba لmbtadain maxduufi تqdiirهmaa واlxukmu hakda واlxukmu kainu hakda واlxukmu kainu wlxukma wawlaysayna faalxukmu mubtada marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakirihi kaainu khabaru mubtadai marfuucu bilmubtadai wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakirihi wljumlatu min almubtadai wakhabari la maxal laha min alcraab liannaha mustanafa in qulta in xarfu shardin jaazimin yajzimu ficlayni alawalu ficlu shardin waani jawaabuhu wa jazaahu mabniyun calaa sukuni la maxal lah min alcraab قل فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك في محل جزم بإن فعل شرط وتاء ضمير متصل مبني على فتح في محل رفع فاعل زيد labadiiba waa icraabaynaa bal zaydun oo godan aan icraabno zaydun mubtada marfuuc bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi akhirihi lumtu lum ficl maadin mabniy calى sukuni lاtisaali bdamiiri rafci mutaxarik la maxal lah min اlcraab wtaau damiiru mutaصil mabniy calى dami fi maxali rafcin faacil walha damiiru mutaصil mabniy calى dami fi maxali nasb mafcuul bihi wاljumlaةu min alficli oo lum ah iyo wlfaacili oo taada iyo wlmafcuuli oo haada fi maxali rafcin khabaru lmubtada'i oo zayd ah wraabidu baynahuma adamiir ladii huwa mafcuul bihi lumtu wاljumlaةu min almubtada oo zayd ah iyo wa khabarihi oo jumlada lumtu ah fii maxali naصbi maquul qowl taas waa mid tan labaad tan kalena aan ecraabno zaydan lumtuhu zaydan mafcuulu lificli maxduufin wujuuban taqdiiruhu caatabtu zaydan caatabtu waan canaanto waa eedeey wey caatabtu ficlu wa faacilu زayda mafcuul bihi manصub calaamaةu naصbi fatxatu ظaahiraة fi akhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli waa caatabtu zayda fii maxali naصbin maquul اqowl lumtu lum ficlu maadin mabniyu calى sukuni lاtisaali bdamiiri rafci mutaxarik la maxal lah min اcraab wtaau damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali rafcin faacil walha damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxal naصbi mafcuul bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alcraabi lأnnaha mufasiraة jumla mufasira ah la maalka iraab kuma le shaqo kuma lah jumlooyinka toddobada ah caanka ahayn maxalka iraab ku lahayn ka mid ta wa khaalidun alwaaw xarfu cadfin khaalidun mubtada marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun daahiraة fi aakhirihi darabtu ficlu wa faacilu darabtuhu darabtu ficlu wa faacilu wa mafcuul bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali rafcin khabar mubtada oo khaalid ah wraabitu baynahuma adamir ladii huwa mafcuul bihi darabtu wاljumlaةu min almubtada oo khaalid ah iyo wa khabarihi oo jumlada ah fii maxali naصbin macduufaة calى jumlati zaydun lumtuhu waa iraabtii hore iraabta kalena sidii o kale noqayda wkhaalidan alwaaw xarfu cadfin khaalidan mafcuulu lficli maxduufin wujuban taqdiiruhu ahantu khaalidan ahantu ficlu wa faacilu khaalidan mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali naصbin macduufaة calى jumlati caatabtu zayda darabtuhu darabtu ficlu wa faacilu wlhaa damiir mutaصil mabniy calى dami fi macna mafcuul bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacil wاlmafcuul bihi laa maxala lahaa min alcraab lأnnaha mufasira وضمت الواو حرف عطف ضمت فعل وفاعل ولها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل والفاعل fii maxali rafcin macduufatun calaa jumlati darab hadaad darabtu ka dhigto jumla khabariye haddii aad ka dhigto mufasirana laa maxala laha min alcarab liannaha macduufatun cala jumlati darabta mar walba jumlada ka horeyda raacaysa فرفع الفاء رابطة للجواب الرفع مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره فيه في حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر الجر والمجرور متعلق بما بعده جائز انت اسكا تعلق طرف انا كحاله الرفع جائز خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والنصب الواو حرف عطف النصب محذوف على الرفع والمحذوف على المرفوع مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجمله من المبتدا والرفع هي وخبره وجائز في محل جزم بان جواب شرط waxa weeyaan in qulta intaas jawaab shardigeedii wey wajumlaةu shardi wa jawaabihi laa maxala laha min اlإcraab لأnnahaa badl min alati qablaha jumladii ka horeda mustanaadaheeda laga bedela ah. jumla hari wajawaab lah maxalha min aicraab lnaha badl min alati qablaha jumlada ka horeyda ayaa laga bedela kilaahumaa kilaa mubtado marfuucu bibtidaai wacalaamatu rafcihi alalifu niyaabatan can اdama lnahu mulxaqu bimuan mulaqaadii muanahay kamidta ah alifaa lagu rafcina kilaa mudaaf كلا مضاaف هma ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاaف إليه dلت dل فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب وtا علامة التنيث عليه على حرف جر وله ضمير متصل مبني على كسر في محل جر الجار والمجرور متعلق بالدلة الكتب فاعل الدلة مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل oo dل iyo والفاaعل الكتب iyo والمفعول oo jaar majruurkaas عليهda في محل رفع خبر مبتدأ oo kilaab wraabidu baynahuma adamiir ladii huwa majruur bicalaq wljumlau min almubtada'i marka oo kilaadi ah iyo wa khabarihi jumlada khabarka noqotay ah laa maxal laha min alcraabi lanaha mustanafa wa kulu alwaaw sinafi kulu mubtada marfuucu bibtidaai wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akhiri kulu mudaaf ma is mawsuulu bimacna aladii mabniyun cala sukuni fi maxali jari mudaaf ilayh jaa ficl maadi mabniyu cala fatxi laa maxala lahu min alcraab wafaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiru huwa yaxuudu calaa ma wljumlau min alficl oo jaa iyo والفاaعل هو لا محل لha من الإعراب لأنها صلة الموصول oo maad والعاaد إلى الموصول الضمير الذي هو فاaعل جاء من الأسماء من حرف جر الأسماء اسم مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا حال من فاعل جاء عقيبة ظرف مكان باعتبار الرقم وظرف زمان باعتبار التكلم waxa weeyaan caqiibadu waxa weeyaan waa darف اعtibaari haddii la fiiriyo xagga qoraalka waa darfu makaan maxaa yeelay ficilka marka la qoro a faacilka gadaalkiisa lagu qora marka makaanka haddii la fiiriyo waa darfu makaan takalumka waktiga lagu hadlaya haddii la fiiriyo waa darfu zamaano faacilka waxaa lagu dhawaaqaa waktiga iyo zamanka ficil lagu dhawaaqay waktiga ka dambeeya caqiiba mansuubun cala darfiyati اlmakaniya biictibaari raqm وعلى ظرفية الزمانية باعتبار التكلم منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وظرف متعلق بجاء عقب مضاف فعل مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره صالما صفة فعل وصفة المجرور مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره صالم مضاف البناء مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره فارفع الفاء رابطة الخبر بالمبتدئ وفأدي قل جرتي خبرك maxaa yeele kulluda cumuum wadata cumuumkaasaa shardi shabaha saasaa fada loo gelina irfac ficlu amri mabniyin calى sukuni la maxal lah min alcraab wafaacilu damiru mustatir wujuba taqdiru anta walhaa damiru mutaصil mabniyin calى dami fi maxali nasbi wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fi maali fii maxali rafcin khabaru mubtadai khabaru mubtadai oo kuludi ah waraabidu baynahuma adamir ladi huwa mafcuulu bihi irfac والجملة من المبتدا وخبر الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب وظرف متعلق بإرفع تعرب فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل أو تعرب والفاعل أنت في محل جر بإضافة إذ إليها فهو الفاء تعليلية فهذا الفاء تعليلية لهذا huwa damiiru rafcin munfasil mubtada mabniyin cala alfatxi fii maxali rafcin alfaacilu khabarun mubtada marfuucun bilmubtada wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri waljumlatu min almubtadai wa khabarihi laa maxal laha min alicraab liannaha mucalilatu lima qablaha naxw khabarun limubtadain maxduufin taqdiru wadalika naxw alwaawlisina lika allahuma lficl alwaalsina dalika da ism ishaara mubtada mabniin calى sukuni fi maxali rafcin lika lam lilbucdi wlkaafu xarfu khidaabi naxwu khabaru mubtada marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih wاljumlatu min almubtadai dalika iyo wa khabari o naxw allah maxal lah min alcarab lanha musanafa جرى الماء جرى فعل الماضي مبني على فتحة المقدرة على الألف منع من ظهور التعدد الماء فاعل جرى مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة نحو إليها وجرى الواو حرف عطف جرى فعل الماضي مبني على الفتح لا محل الله من الإعراب العامل فاعل جرى مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل جر محذوفة على جملة جرى الماء wwaxid alwaaw lilisinaad waxid ficlu amri mabniyu calaa sukuuni muqadarin calaa akhiri manaca min duna ishtaqa maxali bixarakati takalus wafaaciluhu damiiru musatun wujuuban taqdiru anta والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من العرب لأنها مستأنفة الفعل مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره مع ظرف مكان منصوب على ظرفية مكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بوحد مع مضاف الجماعة مضاف إليه مجرور وعلامة جري كسرة مقدرة على آخر منع من دون اشتغال محل بسكون الضرب كقولهم الكاف حرف تشبيه وجر قول اسم مجرور بالكاف وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا لمبتدا محذوف تقديرهما وذلك كائن وذلك الواو للاستئناف ذا اسم إشارة مبتدا مبني على السكون في محل رفع لكاف اللام للبعد والكاف حرف خطاب كائن خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر والجملة من المبتدا وخبر الله محل لها من الإعراب him oo iswadata hadaa rabta mudaaf ilayh mabniyn calaa fi maxali jarin haddaa rabtana qawli mudaaf walhaau damiiru mutasil mabniyn cala kasri fi maxali jarin mudaaf ilayh walmiimu calaamatu jamci dukuur saara ficlu maadi mabniyn cala fatxi laa maxala laha min alicraab alrijaalu faacilu saara marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhirih asaacata darfu zamanin mansuuba cala darfiyati zamaniyati wacalaamatu nasbi fatxatu muqadaraة cala akhiri manca min duhura ishtiqal maxali bisukuuni rawi wadarfu eh, mutacaliq bisaaradi ku tacaluji كتعلق وظرف متعلق بصار والجملة من الفعل او صار يا والفاعل الرجال في محل نصب مقول القول وإن تشاء وهو حرف عطف إن حرف شرط جازم يجزم فعلنا الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على سكون لا محل الله من الإحراء تشاء فعل مضارع مجزوم مجزوم بإن أما وعاطراضا إن تشاء فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جزم السكون وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت فزد الف رابطه للجواب زد فعل امر مبني على سكون لا محل من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت عليه على حرف جر وله ضمير متصل مبني على الكسر في محل الجر الجر والمجرور متعلق بزد اتى المفعول به منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره والجمله من الفعل والفاعل والمفعول في محل جزم بان جواب شرط وجملة الشرط والجواب لا محل لها من الإعراب لأنها محذوفة على جملة ووحد الفعل مع الجماعة naxwu khabarun limubtadain maxduufin taqdiru wadalika naxw wadalika alwaaw linsinaaf dalika da ismu shaara mubtada mabniin cala sukuuni fi maxali rafci lika allaamu lilbucdi walkaafu xarfu khiaab naxwu khabar mubtadain marfuuqun bilmubtadae waclaamatu rafci damatun daahiratun fi aqib jumlatu min almubtadae wa khabari la maxala laha min alcraab liannaha mustanafa ishtakad ishtakaa ficlu maadin mabniin cala fatxati muqadarati cala alif lmaxduufati liiltiqaai saakiniin la maxala laha min alcraab محل لها من الاعراب وتا علامة التمييز قرات فعل اشتكى مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر قرات مضاف ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه الشتاء مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وهذه مضاف حتما لا يرهد هذه كلا تنظف الزمان إن يطالبوا نصبنا أو على لي الشتاء منصوبا على ظرفية زمانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخر وظرف متعلق باشتكى والجملة من الفعل أو اشتكاء إيا والفاعل أو عراتها في محل جر بإضافة نحو إليها وتلحق والواو للسناء تلحق فعل مضارع مرفوع للتجرد من النصب الجزم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره التاء فاعل تلحق مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل الله محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة على حرف جر التحقيق اسم مجرور بعلى وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بالتلحق بكل الباء حرف جر كل اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بالتلحق كل مضاف ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على سكون في محل جر مضاف إليه تعنيف مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر تعنيف مضاف wlha damiir mutaصil mabniy calى dami fi maxali jari mudaaf ilay xaqiiqi khabr mubtada marfuuc bاlmubtada wcalaamaةu rafci damaة mqadaraة calى akiri manca min duhr ishtiqal maxal bsukuni rawi wاljumlaةu min almubtada'i oo taniiثa iyo wakabari oo xaqiiqi ah laa maxal lah min alcraab anaha silaة mawsul oo maada ah wlcaaid ilى mawsul adamiir ladi huwa majruur ka qwl alkaafu xarfu tashbih wajrin qowl ismu majruur bilkaafi calaamatu jri kasratu daahiraة fi akhir aljaar wاlmajruur mutacaliq bkhabrin maxduufin wujuban وuجوبا لمبتdأ محdوف تقديرهma وذلكa كائن وذلكa الواو للسناف ذلكa ذا اسم إشارة مبتدى مبني على السكون في محل رفع لك اللام للبعد والكاف حرف خطاب كائن خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدأ وخبره لا محل لها من الإحراب لأنها مستنفة قول مضاف هم أو اسورة مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والتاء علامه التانيث سعاد فاعل جاء مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره ضاحك حال من فاعل جاء منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغل المحل بسكون الضرب والجملة من الفعل أو جاء والفاعل أو سعادة في محل نصب مقول القول وانطلق الواو حرف عطف انطلق فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والتاء naaqatu faacil indalaqa marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirihi naaqatu mudaaf hindin mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratun fii aakhirihi raabtika xaalun min faacili indalaqa mansuub wacalaamatu naصbihi fatxatu muqadaratun calaa aakhiri manaca min dura ishtaqa maxali bisukuuni rawi waljumlatu min alficli oo indalaqa iyo walfaacili oo naaqatu ah لا والجملة من الفعل انطلق iyo والفاعل الناقة في محل نصب مcضوفة على جملة جاء سعاad ضاحكة وتكسر والواو حرف عt تكسر فعل مضارع مغير سيقة مرفوع للتجرد من الناصب والجازم علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره الطاء نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل وتكسر iyo والنائب الفاعل الطاء daas لا محل لها من الإعراب لأنها معضوفة على جملة وتلحق الطاء على تحقيق بلال باو حرف جر جر لا اسم بمعنى غير مبني على سكون في محل جر الجر والمجرور متعلق بالتكسر لا مضاف محال مضاف للمجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون ضرب في مثل في حرف جر مثل اسم مجرور بفي وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر الجر والمجرور متعلق بالتكسر مثل مضاف قد أقبلت الغزالة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون بسكون الروي أما سوى ترى قد قد حرف التحقيق وإعراب كله أقبل فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء علامة التأنيث ومبني على السكون وحرك بالكسرة التخلص من التقاء ساكنين سكون ويبنهد الغزال فاعل أقبل مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغل محل بسكون الروي والجملة من الفعل والفاعل في محل جنب إضافة مثل إليها الله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد